shaqaalihiisa u cadaalad sameeyo alcadaala meesh meelo badan bay geli karta ah, waxyaabaha xadiidkaa laga faa'iidaysanaya uu nebigu ninkaa ku yidhi u cadaalad sameeya ubadkiina ilaahay ka cabsado waxaa ka mid a ah. inay xaaraantay ubadka in loo kala dheeraad sameeyo jawrka iyo dulmigay ka mid qofka sidaa sameeyana in looga naseexeeyo weeyo la idhaahdo hebelow kol haddaad ubadka cadaalad ka doonayso aada samafalka doonaysa adna cadaalad samee ilaa cugdad bay qaadayaane waxay culimmadu leeyihiin fuqahadu haddii sabab sharci ahoo loogu kala badiyo waxsiinta aanay meesha oolin weyn hadday sababi taallo dee nusuus kale lala akhriyi doonaa daliilkanoo waa loo kala badin karaa sababaha waxaa ka mid mida ubadkiibaa qaarkood ku qoran yihiin qaarkoodna waa maalqabeen dee wuu isku filan yahay idinaa waxa yadhaan oo dee gaba dadka looma saaro hablihii lagaa guursaday ayaa qaarkoodna rag ku filan kaa guursadeen qaarna waa iska fuqara inamadiina waa saasoo kale sidadaa la yidhi dee maya faqiirka caawiya baa la yidhi qaniguna waxa caawiya baa la yidhi marka inanku isagiiba caawinay kan waxay saaxbuu caawin faqiirkana waxbaa la si dhubadba ha wada ahaadee waxaa ka mid ah iyada oo midkood uu itaal darayu naafaya midina shaqaysan karayo dee lama simi karayo ragga qaarkood cilmi bay bartaa qaarkoodna adduunyay bartaa ama adduunyaduu ka shaqaysanayaa midi midina cilmi buu u fadhiyaa oo ummaddu waxu soo baranaya dee iskaga tagoo soo shaqaysa la odhan maayo waxbarashadaa loo daynaya waxna waa la siinaya ubadkaaga kuwii shaqo tegeyna ha isdabereen kuwa waxbaranayana biil baa loo qori sidoo kale waa inama iyo hadlo marnaba lama sima inanku hadduu qaan gaadho xilkiisuba wuu kaa dhacayba isagaa isdabaraya laakiin inanta heblaayoy si kacooshan dad qaadoo shaqo tag la odhan maayo laakiin ilaa intuu debildejin ku samaynayo odaygu ee nin kala wareegayo inantu way asturan tahayoo aabbaheed baa masruufi arrimahaas oo kale waxaa loo daliishan karaa abubakar sidiiq radia allaahu canh inantiisii caaisha ayaa wuxuu gaar u siiyey labaatan awroo raashina awrkii waliba wuxuu qaadayaa tan labaatan tan oo raashina ayuu gaar u siiyey isagoon carruurta kala siinin cumar ibnu khadaab radia allaahu canh inankiisii caasim cadiyo gaarahbu siiyo ubadka kale aanu siinin cabduraxmaan ibnu cawf inanay umu kaltuum u dhashay isaguna wax gaara buu siiyey asxaabtu way wada ogaayeenoo cidi kuma diidin ijmaac sukuutiya buu noqday markaa ijmaac isu aamusa qaybta loo yaqaano waay waa markase laakiin dhaqasho ay tahay iyo waxyaabaa laga simi karo wey taasi un baynu ku lifaaqi lahayn Ah, xataa hadduu midkood cibaadaysanayo midkoodna cilmi baranayo ka cilmigaa la horraysiinaya ila muhiimad badan buu ummadda uhayaa ah, waxay culimadu leeyihin waaba sida da ibnu taymiya maaragtay ah, uu maarata aada u rajaxee caruurta haddii wax la siinayo waa loo kala badin karaa inankiiyo inanta ilaahay baa u kala badi dhaxalkii waayo ama si u kala kharash badan yihiin waxyaabaha qaarkood baa yaro kala duwanoo qaarkood masalan waxay noqon karaan wax qofka gaar loo siin karo gaar baa loo siin karaa sida masalan dayn laga bixinayo iyo duruuf ku timid iyo waxyaabaha horaynu usoo sheegnay xaaladii markay timaadeen ee xaalad ahaan ka sinnayn labada qof oo loo kala badin karaa taasaa kaaga filan waaya waxaa kaloo loo kala badin karaa bay leeyihin a'immadu aadka u diraaseeyey naska haddii labada caruura midna shaqeeyo midna magaaladiisa iska joogo anaaw inankii ninkii afar inan buu leeyahay labaa sida hilaaca u shaqaynaya oo aada u dadaalaya wax soo saaraya kuwa kalena meelahan abutaqsiim weeye meelahan ay taqsiimayaan iyaguna oo iska laablaabanaya ninka wax soo saar kale wuxuu xaq u leeyahay beersanta nisba miawiya faa'iidadu soo saara inuu boqolley ugu cayimo oo uu idhaahda hebel isagu wuu shaqeeyaa marka waxaan kuu cayimay boqolkiiba intaa waxa soo saarta hadduu dhulka ilaahay u shaqo tago dee soomuush lacag buu heli lahaa qofkanna way dhiiri gelinaysaa kuwan kalena dee wuxuu leeyahy shaqaysta yaa masaakiin ninkani wuu shaqaystae dee idinna shaqaysta waa inu dhaha <clears throat> haddaanay dee dhibaata haysanin weeye way dad awood yihiin arrimahaasoo kale waa maaragtay wax lagu xisaabtami kara sharcan simidan ubadka la simaya mawaajiba waajiba mise waa sunni waxa uu kuleeyahay jumhuur lculamaa waxa ay ku tegeen waa siday u badan yihiine inay sunno tahay laakiin markaad naska eegto xagga waajibnimada u jansheela simidda ubadku inay waajib tahay waxaad se moodaa inay u badan yihiin wax yar baa khilaafayde hadduu qofku caruurtii qaar wax siiyo oo sidaa uu kaga dhinto iyagoo qaatay ayuu sidaa kaga dhintay hadhow dhaxalka laga soo celin maayo way calafsadeen ama mushqaad ha la idhaahdo ama abaalmarin ama xudun xidhe calafsadeen waay taasibaa maaragtay mulaaxadada fahal tambi alcatiyatu liman ucطiyahaa wاlإثmu calى اlwaalidi almufadili baynahum am yarjicu اlwarasaةu calى اlmucطى wayakunuuna fiiha sawa dahaba jumhuur اlculamaء ilى اlqowl اlأwl wa minhum alأئmaة اlأrbaca afarta madhab iyo culimadu say u badan yihiin qofkaa waalidkiisu wixii uu siiyey ifka intii uu ku noolaa waalid ee uu calfaday qofkaasi waa laysaga dayninan iyaynan mid kasta aade tobankaygaa guri adugu iska qaada ui hebel waad wanaagsan tahay samafalkaagaa badana mid odaygii markuu dhinto la odhan maayo kii dhaxalka kusoo dab calabsay qaaday laakiin wuu ku dambaabay odaygaasi dembi buu ku dhacay qaarkoodna waxa ay leeyihiin aan badnayn aan laga soo celin ilaa inay u daayaan mooyaane waaya waxa taa khilaafsan imika halkan waxaynu ku haynay axkaamtu way kala duwan tahay hibadii baynu ku haynaa alhiba dhaxalku u khilaafsan yahay waxaan leeyahay wasiyadu way khilaafsanta dardaaranku isagu khilaafsan yahay oo nebigu waxa uhi ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaaris waardadii ow qof walba ilaahay xaqiisiibuu qur-aanka ku siiye dardaaran ma laha dhaxluhu qofka dhaxlaha ahi ee dhaxalka wax kuli dardaaran ma leh xadiidkaasaa tilmaamaya markuu qof dardaaranna maxaa la idhaahdaadayni waa tabarucun fii maradi mowt xanuunkuu ku dhintay qof wixii uu ku bixiyey baa dardaaran la idhaha laakiin intuu caafimaad qabay wuxuu bixiyey hibaa la idhaahdaa ubadkiisa iyo ooriyihiisa qaarkood iyo hadduu hibo siiyo waaris way soconaysa laakiin haddii dardaaran ay tahay dhaxlayaasha kaleo u fasaxa mooyaane dib baa la odhanaya soo celi isku heli maysa dardaaran iyo dhaxal labadaasay dadku isku khaldaan labadaasaa la isku khaldaan waay labadaa baabay kale xadiidkaasi saasuu tilmaamay oo cadaaladda ubad wax badan bay ka faa'iidata marka u horeeya way iyagaa cadaaladda baranaya haddii kalena waxay odhanayaan meesha odaygii dhan u marooro maxay anagu maxaanu ku toosaya cuqdadna way qaadaya caruurtaada yareer haddaa qaar wax u soo iibiso dee inta kale hinaasaha ka dhaca <laughs> waynu aragnay maalmo dhan bay kuu dudaya iyagoon waxba kugu lahayn oon kuu dhiibanin dareenka bani aadamka iskaga abuuran wey siba markuu yaryarya markaa wax kastaba ha ahaada daruuri maaha in laysu leegeysiiye si uun in loo xuso ama qofkii maaragtay midba mar wax loo iibiyo ayay ku habboonta baabkaasi kaasuu noqday can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahy alcaa'idu fii hibatihi waxa uu bixiyuu muquuno u bixiyey qofka ku noqonayaa kalkalbi ay oo kaleu la midiyo aygaasoo yaqii'uhum qaacaya uma yacuudu ku noqonaya oo dib u raqaya fii qay'ihi hunqaacadiisa muttafaqun calayh wafii riwaayatin lilbukhaari laysa lanaa annaga nooma sugnaanin buu nebigu yidhi mahalu saw tusaalaha xun annagu malihi haddaanu ummadda islaamka nahay tusaale wanaagsan baanu leenahay tusaale xun melihi tusaalaha xunna qofkanaa leh alladii yacuudu fii hibatihi kalkalbi yarjicu fii qayi qofka intuu waxbixiyo ku noqonaya waa maxay waxa weeye ay hunqaacay oo dib u cunay u raqay laba laba dhinac buu ka xun yahay marka hore qofkii ay baa loogu shabahay marka labaadna w hunqaacadiisi hunqaaco ay baa lagu shabahay mar saddexaadkana dib u cunid baa lagu daray waa saddex jeer bay xumaantani isa saaranta waayo halkaa waxaa ka muuqday haddaad wax bixiso wixii amaha lagaa guddoonto ama yaboohoba ha ahaatee inaana dib ugu noqonin haddii imika la qaalaamayo oo farta taagtaa tida aniga intaasaan bixinayaa goor dhow ha odhanin meeshunbaan ku camiray <laughs> dadkaa dadkaa yaro aamusayo waan dhiiri gelinaya dadka qaarkood bay ka dhacdaa dee adigu kuwa la dhiiri gelinaya miyaanaad ku jirin adiguba isdhiiri geliyo wixii waa kaa doonaynaa weyn haddii laga guddoontay iyo haddii kaleba qofku in uu ku noqdo hibadii maya wixii uu bixiye uu bixiyey daliilkani kaasuu ina baray aadaabta wax loo hibaynayo waa inay tahy inaad ka hadho mar haddii kelmade ay kaa dhacdo sideedii ha ahaatee udaah xadiidkaasina adaabta adaab alhiba iyo waajibkay leedahay ayuu ayuu ina tusiyey alcadaalatu fi lhiba waladab alxasan fi lhiba wacan ibni cabaas wacan ibni cumara wabni cabbaasi radia allahu canhum can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi laa yaxilu lirajulin muslim qof muslima xalaalu maaha an yucطiya inuu bixiyo alcadiyata waxbixinta intuu waxbixiyo uma yarjica fiiha dabeetana inuu ku noqdo xalaalu maaha intuu wax bixiyo ku noqoshadeedu xalaalu maaha ila alwaalida waalidkii mooyaane fii maa shay buu ku noqon karaa yucطii waladahu ubadkiisa uu siiyey fii maa yucii walada xadiidkana waxa uu tilmaamay kii horuu khaas ayuu khasisayaa kii hore caam buu ahayd inaan lagu noqon karin laakiin waalidkaa ku noqon kara inkastoo isba laga wanaagsan yahay inkastoo isagaba laga wanaagsan yahay qofka muslimka ah rajul ninka muslimkaa ah, nin buu sheegay laakiin <coughs> nin iyo gabadhba <coughs> wuxuuna looga jeeda qofka muslimka ah xalaalu maaha intuu wax bixiyo inuu ku noqdo ilaa waalidku wixii uu siiyo wadkiisa mooyaane taa sidaa markaa xadiidkan uu sheegay waa xaaraan bay ka dhigan tahay haddii la yidha xalaal maaha tusaalaha xunana waynu soo aragnay aynu halkaa hore kusoo marnay islaamku wuxuu dadka ugu yeedhayaa akhlaaqda wanaagsan ee hufan akhlaaqda liidatana waa u diidaya jumhuurulculamaa waxay qabaan sida xadiidkani sheegay oo ah in uu qofku ku noqon karo caruurtiisa waxa uu siiyey waayo dee inta badan way isku celceshanayaano oo si unbay isugu maran yihiinoo waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo aabba ah, kii horeen ku siiyunbaa waxaa mina ku jiraba reerka eh bal adigu kuwaa yaryara dambiya wax ku hadho kanaan kusoo miisana raashi adigu markaa midda kale naxariistiisaa badano inta badan kuma noqdo laakiin dhowr shardi baa loo xidhayaa bay idhaahdeen marka hore waxaan u hibeeyey wax cayna waa inuu yahay oo sii muuqanaya marka labaad waa inaanu qofkii uu siiye caruurtiisa ha kusii tasarufin hadduu yaradu bixiye ka war oo isna dadkii siiye ama ku shaaheeye uu sii iibsaday odaygii dee kama daba tegaya ila ku tasarufee dadkii ilaahayaa kale sii qaatay baalka kuma qabsanayo way dhammaatayba warkiisii waa shardi isaga laftiisu ziyaado waa inaanay ku kordhin ba layihi ka simanin waxamlin faina ziyaadata lilmawhuubi lahu fayamtanicu arujuucu fiiha xiinaidin neefku waa inaanu kordhin ziyaado mutasila iyo mid munfasila midnaba hadduu neefki wax sii dhalo ama maxaanku idhaahdaa u naaxo ama uu dhalayo oo rimay uu yeesho siyaadadaasi kol hadduu soo kordhiyey dee qofkii yaraabaa siyaadadaasi ee usoo kordhayo odaygii markaa ma qaadanaya ama islaanta shardiga afraad waxa weeye bay idhaahdeen xaqiisa waa inaanu ribin hadduu hadduu macnaa xaqun xaqa ku noqoshada ah ayuu lahaa xaqa hadduu ride kuma noqon karo masalan hadduu ihi aabba ku siiyey kaagana noqon maayo aabba ku siiyey fardaa daba taagana waa kaaga noqon karaa soo mahe tiina wuu sii kansalay aabba ku siiyey kaagana noqon maayo markaa kuma noqon karo lianna almuslimuuna calaa shuruudi almuslimuuna calaa shuruudi shuruudahaasa loo xidhaya waay waalidka dhul badan baa lala saayiraa oo markaa aan lala saayiraynin dadka kale waa qof sabab u ahaa inaad ishka timaado waa qof naxariista uu kuu qabaa ay badan tahay adigu si aanad ugu naxariisanayn buu isagu kugu naxariisanaya waa hubaal wey nimaad dhashay kuma dhalin baa la qofka ku dhalay siduu kugu naxariisanaya aduu taa mid leeguba haysa aadaabtii wakaa qofkaasaa laga soo reebay waa xaala istifnaa'iya wacan caaishaa radia allahu canha qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yaqbalu lhadiya hadiyadda wuu aqbali jirayo wayusiibu calayha wuu ka abaalmarin jiray dadka wayusiibu calayha wuu ka abaalmarin jiray gacaniba gacan cidda abaal ku lehee wuxuu soo hadiyeysa isaguna waxbuu hadiyan jiray rasuul lahi mxamed sal lahu alayhi wasalam aadaabta hadyadda iyo hibada waxa hooba hoobay ku fiican tahay inaan waxun lagugu daldalin oo adiguna aanad aamusin weeyi ee ciddii wax ku siiso aada calaamadsato oo adiguna aada ka jawaabto ilaa waa wax siin baynami hibada iyo hadiyadda iyo oo ixtiraam la socdo marka ixtiraamku inuu mutabaadal yahay min aljaanibayn labada dhinacba inuu ka soconayo ixtiraamka iyo ikraamka ayaa ay wanaagsan tahay qofkii madax ha ahaado waalid ha ahaado mucalim ha ahaado madax siduu doonaya ha ahaado laakiin marka isaga wa las isaga laftiisuna inuu ku xisaabtamo inuu qofka asiiyo nebi maxamedna saasua calayhi salaatu sadaqada muu aqbali jirin sakada ma aqbalaynin laakiin hibadiiyo hadiyadda waa ka abaalmarinaya dadka gaaladuu ka aqbalay markay soo hadiyeeyaan laakiin isaguna wuu celinaya sidaasaanay ku habboon tahayoo waxaa kaloo meesha ka baxaya wixii la odhan jiray imtinaanki iyo tarsheegashada <clears throat> inaan qofkii loo tarsheeganin baa meesha ka baxay kaasi waa aadaabteeday ka mid iyo siday ku wanaagsantahay baabka marka qayb kale u saabto hibada wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wahaba rajulu nin baa u soo hadyeeyey lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama naaqa need naaqa neef geela inta badan naaqadu waa dhadig neef geelahoo dhadig ayuu nin u soo hibeeyey nebiga hal buu usoo hadiyey hal fa asaabahu calayha markaa nebigu wuu ka abaalmariyey macnaheedu waa maxay isaga qudhiisuna hadiyad buu nebigu siiyey faqaala nebigu waxau ihi radiita istifhaam hamzat listifhaami maxduufatun licilmiha waa la iska garanaya hanti baa go-an aradiita waryaa raalli ma noqotay qaala laa maan raalli noqon fasaadahu wuu u kordhiyeyo faqaala wuxuu ihi radita aradita imika ka war raalli ma tahay qaala laa xayraanoo reer miyuu galay mog fazaadahu haddana wuu u kordhiyey faqaala wuxuu ihi radita aradita qaala nacam imikay tahay <laughs> waa tahay mastri saddex jeer marku ugu dhuftay ayuu hi imika iska fiican waaya rawahu axmed wasaxaxahu ibn xibaan xadiidkaas saasu sheegay wuxuu inoo tilmaamayaa hibada inay ka mid tahay hibe aan mulaq ahaynee muqayada hibada mid waa mulaq way sii daysantah wax shardiga ah kuma xidhna waa hibada sawaabkeeda ilaahay un laga doonayo walaa tamnun tastakfiru ta layidhi wey wixii aad bixinaysa waxba ha ku dooni hibada midna waa mid la isla afkaranayo qofku uu qofkan siinayo wax kana sugaya inuu wax siiyo calaamad la isku afkartayba ma horaa loogu heshiiyey ma geedad uusoo yaro taagayaayo wuu kusoo indha taagayaayo wuu ag fadhiyaa isagoo ka sugaya inuu wax siiyo adigu siyaabaha dee wax laysu fahamsiiyo si ka mid a ah, ayuunbuu qofkani ku fahamsiiyey war wax ku siiyo waxbaan kaa sugaya ama wuxuu leeya hebelo waxbaan kuu keenayaa e aduguna markaa weynad waxisiisaa arrinkumacaynka waa waa qayb labaado hibada ka mid a ah. waayo taa laftigeeda waa iska maqbuuloo waa la aqbalaya laakiin qaybaha beecay ku jirtaa bayca iyo iibka ayay ku jirtaa ajri laguma helayo taaca ee adduunun baa lagu helaa waayo wama aataytu min riban liyarbua fii amwaali innaasi falaa yarbuu cinda allah ayay ku fasiraan wixii aad riba ah liyarbuwa fii amwaali nnaas dadka xoolahooda si uu ugu kordho ilaahay agtiisa ma kordhayo ribada macnaha beeca leh ee abaalmarinta laga sugaya kufasiraa culamada tafsiir waayo marka xadiidka wuxuu sheeku usoo daliishanayaa hibo abaalmarinteeda iska la sugaya inay jirto macnii beeca leh kalaana muujinaya iyo axaadiista dambe soo socota wuxuuna iska noqonaysaa man sanaca ilaykum macruufa sakaafiyuuh waar qofku qawaaciinsiiye idinkuna u abaalguda abaalgudu sameeya qofkuna haddii uu ciwabkaa doonayo xaq buu leeyay ajrun baanu helay xadiidka dhammaystirkiisu waxa uu ahaa markuu nebigu ninkaa u korkordhiyey ee uu dhaqaajiyey ayaa nebigu waxau yihi laqad hamamtu an laa aqbala ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw saqafayn wallaahi mar baan ku fikiraan tiri quraysh iyo ansaar iyo reer bani saqiifun mooyaane ciddaleba cid kaleba hadiyada ka aqbali carabtan iska soo dhaadhacayse kaga soo go iyo ka badso intay wax keenaan odhanaya ya ah, waa dee ninkaa reer miyiga ah intuu maara kiilo subaga keeno reerkii u raashinlaayo laba gabdoodood dee laga rabaa <laughs> aynu isleena amba subag baa keenay ama neefku keenayaa wuxuu leeya iskaga alla barya raashinkana waad ii qaadaya markaa wuxuu ihi war dadkaa dabadaysa soo haysta ay u qallafsan dadkaa reer magaalka ah quraysh iyo ansaar iyo saqiif iyo reer magaalkaasaan doonay mararka qaarkood keligoodun inaan wax ka aqbalo carabtaba hadiyadooda aan iska daaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ila wuu culays buu saaray nebige baabkaasina waa ka mid hadiyadda ogow waa hibatun fii macna albayc axkaam bay leedaho markaas waxyaabay beeca loo eegay wacan jaabira radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxaynu halkaa hore kaga soo baxnay hibadii qaybtii labaad baarka ee ahayd shaygii la odhan jiray alcumra waruqba ayaynu gelayna qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi alcumra hibada cumrada la yidhaahdo liman qof bay u sugnaatay wuhibat lahu loo hibeeyey haddii qof la yidhaahdo acmartuk intaad nooshahaydaan shaygaa ku siiyey qofkaasaa iskale laga soo reebi maayo markuu dhintana mutafaqun calayh kan dambaa sii fasiraya eeg walimuslim labada sheekhay isku waafaqeen warintiise muslim baa riwaayadiisu siyaado lahayd in lagu lifaaqana mudan xadiidka amsikuu calaykum amwaalakum xoolihiina iska haysta buu nebigu amsikuu calaykum amwaalakum war xoolihiina iska haysta walaa tufsiduuha dee ha iska xumaynina haddaad adduunyadana shaygii weydo aakhirana weydo waa ifsaad dee marka ha iska xumaynina sida lagu xumaynayaa markaa waxa weeyaan uu nebigu ka digayaa inuu qofkii yidhaahdo shayga intaad nooshaan ku siiyey waanu ii soo noqonaya waa hibo ka dabatag leh siduu ku saxay eeg wuxuu ihi fainahu arinku waxa uu yahay man acmara cumraa qofka qof kale shay cumri siiya ee yidhaahda acmartuka haada shay shaygan intaad nooshahay baan ku siiyey fa hiya waxaa la bixiyey hibadaasi liladii qofkiibay u sugnaatay ucmiraha la siiyey acmaraha maaha ficilku waa majhuul weyn ucmiraha qofkii la siiyey xayan intuu nool yahay wa mayitan iyo markuu dhintayba walicaqibihibaale walicaqibi iyo cidhibtiisaa leh walicaqibihi dhaxlayaashiisaa leh waa dad iyo haysti kharibina xoolaha eh. hadduu qofku dariiqada noocaasa hibadaa wax ku bixiye cumrada la idhaahdo intuu nool yahay kaa la siiyey baa leh markuu dhintana caruurtiisaa leh iyo dhaxlayaashii macnaha kii dariiqadan cumradaa wax ku bixiyey usoo noqon maysa ogaada wixii aad bixisay ka har waanku cumri siiye waxba ha odhan haddaad dariiqadaa ku bixisana kaasunbaa yeelanaya markuu nool yahay iyo markuu dhintaba marka la dhinto waxba lama yeeshee walicaqibihibaan unbay utaallaa xayan walicaqibih markuu nooliyana isagaale markuu dhintana dadka dhaxlayaashiisa iyo caruurtiisa ah. halkaasuu dhiga marka wax faa'iidoo ku jiraa ma jiro wey shardiga arqabtuk acmartuk raqabadaada inta noosh ama midkeen eh, nool ama inta cumrigaagu joogo waxbaa ka soo qaadi waxaa la macno ah riwaayada dambayse iyaduna wali abi wanasaa-i wa fii lafdin faa kuu dambayse laa turqibuu walaa tucmiruu alruqba waalcumra waxa isku siinina laa turqibuu ruqba waxay isku siinina walaa tucmiruu cumrada dariiqada layla waxba ha isku siinina faman urqiba shay-an qofka shay dariiqadaa ruqbada laylaa lagu siiyo aw ucmira shay-an ama baa la cimri siiyey intuu nool yahay fa huwa shaygaasi liwarasatihi dhaxlayaashiisa ale labada riwaayo horu kaasi waafaqsan yahay saddexdaas oo la isla akriya waxay sheegayaan alcumra wa waruqba hibada dariiqadaa loo bixiyo ee la yidhaahdo keenna nool baale ama intaad nooshahay baa hebelow leedahay haddii caynkaa la yidhaahdo qofkaa la siiyey baa leh intuu nool yahay markuu dhintana dhaxlayaashiisa wafii lafdin baan markaa usoo noqonaya macno gaara sheegaya isagu wafii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa muslim leeyahay inama alcumra bahasha cumrada la yidhaahdo allatii cumradaasoo ajaasaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu fasaxay an yaquula waa inuu qofku idhaahdo hiya laka hebelow waxaan adiga aday walicaqibika ya cidhibtaada aday shaygan adiga aleh markaad dhimatana caruurtaada aday fa amaa idaa qaala markuu yidhaahdo hiya laka maa cishta hiya laka hadiyadan adigaa leh maa cishta intaad noosha oo aanu odhanin markaad dhimata caruurtaabaa leh hadduu sidanoo quba yidhaahdo fa innahaa tarjicu ilaa saaxibihaa qofkan hadalkan yimi bay usoo noqonaysaa mabay ka bixinba sadaqo maha taas macnaha sidaasuu ku fasiray raawiga xadiidku hibada la fasaxay waxa weeye qofku inuu idhaahdo adigaa leh markaad dhimatana caruurtaabaa leh intaad nooshay adaa leh markaa dabeetana dhexlayaashaada ah. laakiin hadduu ihahdo intaad nooshahay unbaad leedahay may ansixina isagay usoo noqonaysa raawigiibaa sidaa ku fasiray dardoo waa isku macno un waxa weeye qofku markuu hibo bixinayo shardiyuu ku xidhin qof cimrigiiyuu ku xidhin laakiin hibadaasi ha noqoto marka ay sax tahay taa ah qofkii inuu wada siiyo hadduu cimriga wax ku siiyana markuu kaa la siiyo dhinto caruurtiisu maalay saasay axaadiistan cadeeyey inama alcumra allatii ajaazaha rasuulu llah cumraduu nebigu fasaxay ee saxda ahay waxa weeye buui raawigu an yaquula hiya laka walicaqibik hebelow abaale iyo caruurtaa taasaa saxa fa idaa qaala hiya laka maacish hadduu idhaahdo hebelow intaad nooshahay baad leedahay fainaha tarjicu ilaa saaxibiha waxay usoo noqonaysaa qofkii lahaa manaa hibaan saxday ma saddex siyood weeye hibadani soo wareysaa waxa weeyaan inuu qofku idhaahdo waa tabiid baana tabiid tabiid waxa weeye adigaale iyo caruurtaada way dhaaftay wey ta labaadna waxa weeye inuu yidhaahdo intaad nooshay baad leedahay markaana isagii carruurtii saare ta saddexaadna waxa weeya markaad dhimato ana iisoo noqonayso intaad nooshayna adaale markaad dhimatona way iisoo noqonaysa taasina ansixin wey lawaa sadaqadiiba lagu noqdayna waayo marka alcumra waruqba baabkoodii wakaa weeye waa mid sardi ku xidhan iyo mid abadi looga jeedo iyo mid mudlaqa ta shardiga ku xidhan eenay soo noqonaysaa taasi ma soo noqonayso ta mudlaq ahina waxa weeyaan intaad noo sheeg waa ku siiyey ta muqayadka ah taabiidka looga jeedaana waxa weeye waxaan abaale intaad noo markaa dhibatana carruurta ah wa can cumara radia allaahu canhu qaal cumar wuxuu yidhi xamaltu calaa faras qof baan faras saaray qof baan ku xambaaray faras qof baan faras siiyey uu fuulo fii sabiili illaahi jihaadka usiiya waxaan kuhi faraskaa qaado wa adiga bilaa gaadiidka ahe jihaadka u ful fa adaacahu waxa faraskii dayacay saaxibu saaxiibkii faraskaa dayacay uu dayacay wixii u baahnaa baan u samaynin wey calabkii iyo cunadii iyo dhaqaalihii buu ka daayay fadanantu waxa aan maleeyey annahu isagu ninkanaan aan faraska siiyey wakti dambe intaan arkay baayicuhu inuu ku iibinayo biruqsin sicir jaban biruqsin sicir jaban mar danbaan arkay ninkii oo faraskii oo golongolay oo xumaaday sicir jaban doonaya inuu ku iibiyo fasa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan weydiiyey can daalika arrintaa maxaan idhi ma iibsadaa ninkii faraskii wuu dayaco milkihiisii ma garan qiimo jabanna wuu siinaya kollayba kol hadduu dhaafayo maka soo ceshadaa oo maka iibsadaa fa markaa nebigu waxau ihi laa tabtachu haka gabanin haka iibsanin wain acdaakahu haba kaa siiyo bidirhamin shilin ama gini dirhanba hakaa siiyo wax yarba hakaa siiyo waxaan faras iyo neefar iyo toonan la siiy ninba hakaa siiye jabane haka iibsanin alxadiia dhamaystir akmil اxadiid waxaanay ahayd qofku hadduu sadaqadiisa bixiyo inuu ku noqdo maaha sadaqadaadi laa tacud fii sadaqatik <coughs> sadaqadaada ha ku noqonin marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa sadaqada sunnaha ah iyo sadaqada waajibka ah qofku wixii uu bixiyo inay dib ugu soo noqoto maaha haddaad waxbixisaa ku dhaafo dhacdadan oo kale reer miyigeennay ku yar badan qaalin ama sabeen buu seko u bixinaya kolkaa wuxuu u dhiibayaa wadaadkii wax u guddoomi jiray iyo mid wadaadoo ka dhex toosaa jiro oo dadka wuxuu yidhaha waan u guddoomaya isagu oo qaybna iska qaato in la yidhaahdo ku yar seeshtayla masaakiinta iska qabsaday un laftiisiyo dee ciduma diranay wuxuu leeyahay waan qaalintaasaa geeli ka baxday iga guddooma way ka guddoomayaan wuu sii yar eegayaa dabeedna wuxuu leeya war kolley waa iidinaysaano xaggii saylada u wadaane dee anigaba dee waayo kaash baaba noo daranay naga iibsaday le kaashkaa baanu adeexiisaynayna qaalintan hawsheeda waxbaba ku fali mayne dee ninkii bixiyey weeye ninkani oo kolleyba qiimo jaban baa lagaga iibinaya waxoogaa baqaatinimahayna waa ku jirtaa dabeedna qiimo jaban bay kaga ayuu kaga qaadanayaa qaalintii sakada xeradii unbay dib u gashay sax maaha waa tanuu ka digaya nebigu calayhi salatu wasalam sadaqadii sunnahayd buuri ha ku noqoni tii faralkahaydna iska daabaa shaygu gobonnimo iyo gacan madhnaan waa inuu kugu dhaafaa waaya taa iyadoo waxaaba kasii daran sekadaynu kusoo soo sheegnay inaanu dadka neefba siinin lacag unu siiyo jeclo xun weeyo mabay ka bixin sekadii marka halkaana waxaynu ka fahamnay ilaahay daraaddii kol haddaad usiisa ka had inamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa walaa shukuura waay qofka mutasadiqa ah inuu ku noqdoma oo akhlaaqda wanaagsan baa sidaas daahirka marka la eego waa taxriim weey waa inkastoo jumhuurtu ay iyagu karaahatu tanziih ku tilmaameen waayo islaamku akhlaaqda fiican buu ilaalinaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uhi tahaadow waana wax isu hadiyeeya taxaabbuu way idin isticlaan doontaa rawaahu lbukhaari fi ladabi lmufrad wa abu yacla biisnaadin xasan xadiidka darajadiisu waa xasan heer lagu daliishan karu joogaa waxa uu tilmaamayaa wax isu hadiyeeya taxaabu way idin isjeclaan doonta waa kii xadiidku ahaa laa tadkulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu afalaa adulkum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum xadiidkana wuxuu ku daray salaamtii in eh, gacantaas faqadkaa unaanay noqonin wax lagu lifaaqo oo salaanta faafiya baa hayne afkii inay dhiibiddan ina yaro raaca wacan anas radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa ui tahaadu war wax isu hadiyeeya fa ina alhadiya hadiyadda baasa la idhaahdaa tasullu waxay siibtaa asakhiimata naxliga tasullu sakhiima naxliga qofka ku idma ku hilan ayay ka safayn mid afka buuraya oo kuu dudaya markaas kuus weyn udhiib u anfiridiboo dabeedna cudur shuushkaa ka bixi shuushkaa ka bixi doona walba dhan buu jeesadana marka dambe isla yaabi de hadduu damiir leeya wuxuu odhan doonaa war ninkaad ududaysaa miyaanu hayn kaa lacagta kusiinaya dii waaya iska tiiri idfac bilati hiya axsan waa taas wey faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaanahu waliyu xamiim laakiin dadkuma wada kara dee wamaa yulaaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaaqaaha ila abu xamin cadiim dadka isficeshiga iyo iska iyo isadkayntaa ku badanoo ma wada karaan dadku taa waxyar baa karaya waaya hadiyaddu markaa aad iyo aad baa islaamku u dhiirigeliyey wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana waxaa se lala akriyayaa intan qofka wax loo hadiyeynayo wax ku haboon waa inuu yahay dadka qofba waxbaa ku haboon qof cunnaa ku haboon qof dharbaa ku haboon qof waxaa ku haboon wax yaroo fudud hadday iska dhareegsanay qaniga ah dee waxaaba laga yaabaa in quraanada cadani dhan u ridaysa ka miskiinka ah in xoogaa cunno ah ay dhan u jeedinayso ka yaraa raban in dhar ay ku wanaagsan yahay ee dadka in wax qura laga simo maaha qofba wixii ku munaasiba ah dee loo eegi amaranaa rasuulu llahi an nunzila annaasa manaazilahum caasho waxay leedahay nebi maxamed wuxuu na faray markuu na tarbiyadaynayey dadka inaanu qofba meesha ku munaasiba dejinno qofba meesha ku munaasiba inaanu dejinno ayuu na faray waa takriim iyo ixtiraam iyo tashriif hadyadiiye qofkan hebel talow maxaa ku munaasiba waa inaad tidhaahdo wey waayo xibsiga iyo cadaawadda ayaa meesha ka baxay oo waxa weeye waxaa la idhaahdaa jubilat اlanfus bixubi man axsana ilayha wa bibugdi man asaa ilayha qofka bani aadamka waxa lagu iskaga abuuran cidda u samafasha inuu iska jeclaado cidda xumaysana inuu iska naco hadduu qofku ammaano oo wax ku siiyo oo ku ishraa ku ikraamo oo hadduu gaal yahay waad iska jeclaanaysa hadduu gaal yahay waxaad arkaysaa un adigoo adiguna isaga jajaban oo si unuu ku yaro adoonsaday lianna alxura yustacbadu bilixsaan ila qofka xorta ah xurmada lagu adoonsadaa Ah, sidaa darteed ba de islaamku waxaanu ixsaanahe uu samaynayo halkaasuu ka duulaya qofka haddaad xumaysana wuu iska kaa nacaya adigu wanaagsana uba og adigoo iskaba wanaagsan haddaad qofka xumayso aada xumayso aada xumayso wanaagaagaa eegi maayo xumaanta aada xumaynayso muu kugu nacay ila qofku waa bani aadam waa daciif ila xadiisu ixsaan inama almu'minuuna ikhwatu faaslixuu bayna aqawayk waxyaabaha lagu wanaajinaya kamid waay xadiidkaas wuxuu sheegay faaidat alhadiya aw alhiba faa'iidada ay leedahay iyo sirta ku jirta waa xidhiirkii bulshada geejinaysa oo ay adkaynaysa laakiin de markaad ilaahay daraaddii uga jeedo haddii aada leedahay qofkan madaxda ah ha kuu xukumo ama qaadigii oad leedahay intan qabo lama yidhaahdo dee hadiyad wax caadiya maa taas waa sunayn oad sunaynaysa xikmaddaad wax ugu habeynayso waa lagu weheliyaa waxna waa siise waana la weheliyaa taa maaha ee waa tan ah inamaa nuطcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura taa wey وعn abi hurayraةa radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm nebigu waxau hi yaa nisaءa اlmuslimaat dumarkii muslimaadka ahaayow laa taxqiranna yay yaraysanin jaaratun gabadh jaarahi lijaaratiha maa tuhdiihi lijaaratiha jaarkee gabadheeda kale jaarkaa ah waxay siinaysa yay yaraysanin laa taxqiranna jaara gabadh olog ahi yay yaraysanin lijaaratiha teeda kale la jaarkaa ah waxay siinaysay cigi u siinayso walow firsana shaar dhudhun adiba ha ahaadee ama dhilaandhisha baashalayda faafariba ha ahaado xakaya faafari maraqna kama soo baxayo cunana kama soo baxayso faafarina ha ahaadee waxa ay siinayso yee yaraysan sheekhu habku u tartiibiye waxa weeye waa mabaaxif fi hada albaab baabkan tacriifkiisa xukunkiisa qaybihiisa faa'iidadiisa fadligiisa aadaabtiisa tartiibtaasu u wadaa iyo misdaaqiyadiisa maxaa noqon karaba isweydiin la hadiyad xadiidkana wuxuu ka jawaabaya waxa la hadiyeynaya wax isaa la qofka bani aadamka ka wax bixinaya ka wax la siinaya labadaba wuxuu ka fikra hedel waxaad siinaysaa wax buran ha ahaado soo ma waxaaba lagu leeyahy adigii lagu siiyeynaha yaraysan adiga bixinayaanaha yaraysan waxa la bixinaya yaraantiisa ha eegine qofka ku siiye karaamayntiisa eeg xaggaasaa laga maraaya qalinba ilaahayda ki ha keene qofkani xusuusta uu ku xusuustune xorna waxa deeqa ba yidhahdeen xurmada bidahana cunnaa deeqda ba yidhahdeen soomaalidu harmay dharginayaaba odhanaya ka bidaha wuxuu kuleeyahay marka aad raashinka siiso warjaadkii ma noo qaadaysa haddii kale dharag waxba noo tari maayo kana ixtiraamku eegaya koob shaahaad usubtay waad fadhiisatay ixtiraamkaasaa ku filan waay ya nisa almuslimaat wuxuu la hadlayaa kuwa hadiyadda bixinaya laa taxkirana jaaratu lijaaratiha gabadha jaarka ahi waxa ay siinayso jaaradeeda kale yay yaraysan walow firsana shaar alkirsa waxa weeye min albaciir kalxaafir min alfaras wاlqadami lilinsaan warubama yustacaaru lishaat waa lexda inta yare hore mijinta o dhan ma wadahe waa inta labada qoob ku yaallaana siiba yaro jalaqlaydaa yare hore labada qoob ku labada cidiyood ku yaallaan haba inahaaba mijintu ila waa mid dhane waa wax weyn be karaaciinku isagu de waaba lagu cashayn be waxa wey inta si yar wey markaa kolkay siinaysa ciyi yay ka xishoone waana had iyo jeer waxyaabaha dadku markaanay dee qalbigooda aada u isugu xidhnayn way ka hakadaan had iyo jeero waxayna waxaan maxaynu uga geenaynaa fi lxadiidi tarkiib fii ficli lkhayri walcadfi calayh xadiidku wuxuu aada u abaabulayaa in ummadda loo gacan furnaado walaaltinimada iyo wax iskutarka iyo maaragtay ah, hadiyaddu fadliga ay leedahay ayuu tilmaamaya hadiyaddu inta ay noqon karto ayuu tilmaamaya macnaha qofku dee markuu yar badow yahay ama wax furan uu doonaya ama waxaanuu noo keenu koona u nagula soo hagaayo halkii ila waajib wuxuu ugu lahaa ma jirin halkuu odhan lahaa aada iyo aad baad umahadsantay umahadnaqi lahaa ayuu leeyay ma waxaan aada noo keentay faman yacmal misqaala daratin khayran yara ilaahay baa wuxuu ihi waxa u yar haddaad ila hor timaado khiyaanahe khayran waa waxay ishu dirka ku qabanayso waan ka abaalmarin doonaa oo waad arki doontaa addoonkiina dee haddii aad tahay miskiinka ah ilaahay addoonka abuurayda caynkaa leh maxaad adig isu maray waxa ilaahay eh, uu ammaanay muminiinta suuratu tawba haddii aada akrido muminiintu markii ay deeqda uu nebigu ku abaabulay warax bixiyo gacan furnaado jihaadka iyo masaakiinta wax ku bixiya ayay nimankii akniyada ahaa maal badan soo shubeen munaafiqiintu hoostay waxay kaga lifaaqeen hadal dicaayada waxay idhaahdeen waa itus bal wuxuu keenay faraa badan qaarkood baa galaan hadhowna iyo dheglaybay maradii halkan lagu tuulaya kusoo soo shubeen kiina waxay idhahdeen ina allaha lahaniyun can saaci haada kan ilaahay galaankiisa uma baahna labadii qoloba waa kii ilaahay ka dhexiyey aayadde waaladiina yalmizuuna almuطawiciina sadaqaat min almuminiina fi sadaqaat kuwa muminiinta sadaqadooda ku sadaqada wanaagsan bixinaya mutawiciinta kuwa ceebaynaya waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum iyo kuwa aan helaynin awoodooda mooyaane waxay ceebaynayaan mid itaalkiisa tallaabsanaya togbataagibuu rogmadaaye mid intuu karaya un keenay kaana way ceebeeyeen kii waxa weyn keenayna way ceebeeyeen iyagiina waxba may bixinin marka waxaynu uga jeednaa ilaa juhdahum awoodiisa qofku inuu tallaabsada itaqu naar walaw bishiqi tamra Ah, waxaa wanaagsan markaa dadka had iyo jeer jaarka xadiidku wuxuu tilmaamay jaar inay dumarku wax bixin karaan xurgufaha iyo rifrifka ayaa iyaga iskaga badan waxyaabaha ka masaxay hadiyadu kamid tahay jaar la yidhiah iyagana hawsha iyo haaraanka ayaa iskaga badan marka waxyaabahay ku aamusiinayaan ciyiga iyo xusuusiinta ka mida ah. ah, sidoo kale dadka qaraabada ay bilqurba walijaami junub wasaaxibi biljan kuwa wey kuwa la siinay nabigu calayhi salaatu wasalaam abidar buu la hadla waxa uhi ya abaader idaa dalaqta balaqatan faaktir maaha watacaahad jiiraanak abidarow kolka aada la barido maraqa badi maraqa dabeedna jaarka u shushubo ka warhay haddaad hilibgaasiin kari weydo dee foosto maraqa u dardar maraqa unu badi saasuu leeyahay marka jaalka had iyo jeer inuu xaq weyn leeyahy ayaa xadiidku uu muujinaya allabariga macnahaad samayn lahayd yay kaa joojinin way dhacdaayeen waar jaar oo xeelaana baanu leenahay oo dee neef gaari maayaan maxaanu mid qalaa maxaanu gaarsiin karayna iska sameeyuno midkaas mada qabow badigi wax badanoo wada gaadha aan ka magaan hala doonaynin intaa yar un iska wadwado taasma ku filanaysa waxaynu ka faaidaysanaynaa kale gabadha gurigeeda wixii yaryara caadiga ah een odaygu ka xanaaqayn inay wax ka bixinayso sida hilibkiiyo raashinka bisiliya waxa وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu نبigu i mن وhب hibة qofka hibo bixiya caطiyada اxtiraam kale fahuwa أxaq bha isaga ayaa ku xaq leh maa lam yutab calayha haddii aan laga abaalinin rawaahu alxaakim wasaxaxahu walmaxfuud sida maxfuudkaahi waxa weeye min riwaayati bni cumara can cumara waa riwaaya bni cumar cumar uu ka warinayo qowluhuna weeye waa hadal cumar hadal nebi maaha cumar baa wuxuu yidhi man wahaba hibatan fahuwa axaqu biha maa lam yusab calayha qofka hibo bixiya haddii looga soo jawaabi waayo hibadiisii wuu leeyay wey waa hibadii macnaha beeca lahayd wey qofku masalan qof kale ayuu wax siinay in kaa kale uu uga soo jawaabana way isku ogaayeen dabeetana hebelo hoob uhi kitaabkan qaado wuxuu ka waayey hebelkii wixii kale uu ka filayey ama lacag ha aata ama dacdhar ha aata ama wuxun ha aatee kitaabkiisii wuu leeyay wey waar nasiibu odhan doonaa waxa waba nasiin wey waa hibadii macnalbay ahayd wey marka maxfuud iyo shaad dee maxfuudkunbaa la qaataa shaadku wuxuu ku jira qaybaha marduudka ah marka sida maxfuudka ahi waxa wey hadal cumarinaysa ee hadal nebi aanay ahayn sidaasaa saxa haddii hadal nebi laga dhigana daciif buu noqonaya lama cuskanayo man wahaba hibatan fahuwa axaqu biha qofka hibo bixiya isagaa iskala dee maa lam yunsab calayha dee haddaan looga jawaabin haddaan laga abaalmar ila abaalmarin buu ninkii doonaya waxbuu ku iibsanaye alwal hibat limaxdi sawaab taa waynu soo marnay athani hadiyatu yuqsadu biha yaqsudu biha muhdiha sawaab adunya wاlmukaafa'ati calayha wasaaxibuha huwa almuraadu biqowlihi walaa tamnun tastakbir laa tucطi alcafiyata tadlubu biicطaa'iha akara minha ciwadan markaad wax bixinaysa nebi maxamedow jawaab hadoonina duunyo in lagaa siiyo marka nebigay ka mamnuucahayde ummadda kale way u banaanta qofku hibadiisa inuu wax dhaafsado waa la ogolin eajrun baanu ka helay laakiin arintaas waa khusuusiyaadka nebigay kamid isaga uma banaana isaga wixii uu bixinay inuu wax ka qaato uma banaana baabu luqaa hibadii iyo hadiyadii mabaaxiftii ilaa toban mabaaxisoo axkaamta qaydaa lagaga hadla abaynu soo marnay alluqaa ayaynu halkana gelayna waa baadidii luqado iyo laqiib iyo baalla ayaa kala jira luqadadu waa wixii aan wixii moodahe luma weyn baalladuna waa wixii xoola ahe luma laqiidkuna waa wixii bani aadamahe luma laqiid waa bagaashka luqadadu laqiidkuna waa qofkii ilmihii yaraaye la helay abbaalla baadiduna maal haddii la idhahdo waa xoolihii abucayneynka ahaa ee isaguna lobay marka mood iyo nool iyo nafle aadamihi saddexduba baadi way noqdaan qofbaa baadi noqda xoolaa baadi noqda bagaashii alaabaa baadi noqda iminka halkan wuxuu kaga hadlayaa ina waa kitaab koobane laqiidkii kagama hadlaya ilmihii yaraaye lobay shaarica laga helay taa kagama hadlaya axkaamtiisa sida looga hadlaa isaga dee waxa weya inaan la iibsanaynin mas uuliyaddiisa qofka helay inuu qaadayo ama dawladda u geynayo oo isaga lahaynayo saasoo kale baata imika halkan waxaa laga hadlaya luqadadii oo amoodkii iyo baalladii oo ah xoolihii lumay marka siduu uga hadlaya waxa wey tilmaanteeda daliilada ku soo arooray xukunkeeda waxaan in la qaado waajibka la gudban qaybaha ay leedahay masiirkiisa iyo waxaan halkan ku dambaynayo sirta loo yidhi ha qaado ilahaasku ka hadlay tacriifkeedii waa inagaa tilmaanay oo xagga tilmaanta xukumkeeduna waa waajib inaad qaaddo wixii sharcigu ku ogol yahay qaadidii haddii laba qayd lagaa helo waa shuruudii wey kaasina shuruudii wey haddii laba qayd laba sharti lagaa helo inaad naftaada aamin uga tahay iyo inaad yaboohinayso waa inaad yaboohin karaysa naftaadana waa inaad ka hubto inaanay ku daqaqamayn waa miskiinada waa miskiinada haddii marka u horeysada ay leefayso ood isleedahay ammaanadan gudan kari mayso iska weydaaro ciddii kale alla u diraa qaadiya iyo yaboohinta waa hawl dhane mooska waxaan mooska ah matalan heshay naftiina ka xeji koog yaboohina waktigii loo baahnaa waa hawl dhan labadaa kakal ayuunbaa isku doonanaya de kii kalena suuqiisa iska jiro marka tilmaanteedii iyo xukunkeedii iyo shuruuddeedii baad qaadatay iyo aqsaanteedii qaybaheedii amaa inuu qofku wixii uu helaba u qaato maal ilaahay iyo qaniimad oo qara dadka qaarkood baa wax kasta oo baadi ah oo ay helaan waxay u qaataan maxay kii la odhan jiray laylatulqadar miyuha adar miya adar maalu khadar bay u qaadanaya allah war anigoo ay igu ciirsan tahay oo siba isaga il daran baa kiish lacaga ka dul dhacay markaasaanu qabowsanay buu qoonay <laughs> maalintaasay naga fuqday kiish lacaga waa yaboohiyey iyo cidiyaa lahaa iyo waxaa male markaasu maa ku tururturooda bes may arrin weyn wey waa amaana amaanooyinkay ka mid in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha haddaanaad keri karayna iska dhaq meel aan la qaadaynin xoolaha qaar aan la qaadaynin aan macnaa la kaxaynaynin iyo baadida qaar aan laba qaadaynin iyo qaar haddaad qaado la yaboohinayo iyadana waynu arki doonaa waxaa se loo qaybinaya ilaa afar qaybood buu qaybiyey ko waa inaha aynu sheegayne wax isagu aan yabooh u baahnayn oo marka u horeeyaad qaadataba la iskala aamusi doono maa laa tatbacuhaa himmatu awsaaqi innaas dadka dhexdhexaadka ahi waxa had iyo jeer marka ka luba aanu ka daba dhicin wey kasaw waraqiib wanaqi wanaqdi lyasiib a waxyaabaha maalan ushii iyo qofka raashin yaroo la cunoo ka luba iyo shilimo yar yaroo ka daata iyo waxyaabaha qofka caadiga ahi inta badan ma doondoono alla ushii waa iga luntay qalinkii waa iga lumay ya intii raashinyada halkan aynu dhiganay waa weynay maxaan ku dhahdaa halkan waxa iga dhacay kun shilin laba kun qofku saa inta weegu iska dhaaf awsaad dadka dhexdhexaadkaa ah waxa uu leeyahay dee nooca lexojeclada xumi kuma jiro ilan qaar baan intaa kaba safrayn be <laughs> ka dhexdhexaadka ka muhaniga ahayna kuma jiro mid baa laga yaabaa konton kun hadday ka lumaan inaanu siduu muhani isaga yahay khalaas way luntay naga daa inu idhacdo ka dhaxaa lagu xisaabtamaya taana nusuusta daliilka waynu arki doonaa marka waxyaabaha had jeer aada isleedahay wallaahi qofkii lahaa kan wuu tuuray waxaa la yidhahdaa maalu baaic maal baayica ah baa la yidhahdaa waxaad iska aragtay alaab meelahaas jabtay iyo qolfoof laga tegay oo gaari iyo birlibaax meeshaa la iskaga tuuray oo aan cidina qaadanaynin iyo qofkii oo dharkiisii iska bedelay oo ba adigu aad ka dhigan karta iyo waxuun deedhe waxaa meelaha dadka qaarkood qaarna ay ka maarmeen qaarna qaraabba u noqon kara taas iyadu yawaahuma baacan talabaadna waxa weeyaan xoolaha nool qaybaan la taabanayn sida geeli iyo deeradii iyo shimbirihii wixii xoog iskaga celinaya baalka ama orob iskaga celinaya qaybta saddexaadna waxa weeye qayb waa la qaadaya laakiin ma yeelanayso weligaa yabahun baad la daba taagnaanaysa waanaad ilaalinaysa waa baadida xaramka baadida xaramka iyo baadida caasiga ha qaadin haddaad qaadana yaboohi inaadaa baxar galay ta afraadna waxa weeye tan aynu iminka sheegayna baabkuu guntan yahayo waa mid intoo la yaboohiyo waktigeedu markuu dhammaado aada iska qaadanayso qofkii lahaa marku soo baxana aada u magdhanayso intaa muqadamada ah iyo hordhaca ah oo aynu ku tilmaannay tacriifkii macnaa tilmaantii iyo shuruudii ay nahay baadidu iyo qaybaha ay leedahay iyo xukumkeeda intaasaynu ku joojin doonaa allah subxana wa tacaala